bsmi illaahi اraxmaani اraxiim <clears throat> alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sal allah wslm cla nabiyina muxamed wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin qaala alimaamu اnawowiyu raximah اllahu tacaala baabu nahyi can اtagawuti fi طariiqi اnnaasi wadilihim wamawaaridi ilmaai wanaxwiha baabu nahyi iska reebidii cadaynteediibu u baab yahay can itagawuti saxaradii layska reebo fii dariiqi innaas lagu saxaroodo dadka jidkooda wa dillihim harkooda ama hooskooda meelaha ay harsadaan in lagu saxaroodo iska reebidda layska reebe wa mawaaridilmaa-i biyaha meelaha ay arooraan iyo wanaxwihaa iyo wixii lamidooy dadka meelaha ay isugu yimaadaan ama ka manaafacadsadaan in lagu saxaroodo iska reebidda layska reebe qaala allahu tacaala alla waxa uu yihi waladiina yu-duuna almu'miniina waalmu'minaati bigayri ma ktasabuu faqad ixtamaluu buhtaana wa ihman mubiina waladiina kuwa yu-duuna dhibayaan almu'miniina mu'miniinta iyo walmu'minaati haweenka mu'minaadka ah biayri maa bigayri ma ktasabuu kasbashadooda la-aanteed yani bigayri maa kii la-aantiis iktasabuu ay shaqaysteen ay kasbadeen la-aantii kuwa ku dhibaayo faqad ixtamaluu waxay xambaarteen buhtaanan been abuurad iyo ithman dembi mubiinan iska cad ayay xambaarteen marka dadka dhibkooday soo gelaya haddii aada meelaha ay fariistaan iyo jidka iyo uga saxarooto waa dhibtay dadka haddii aada dhibto dadkana marka waxaa weyaan dembi baad xambaaranaysaa wacan abi hureyrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalama qaala itaqu laacinayni labada lacnada soo jiida ka dhowrsada oo iska ilaaliya qaaluu waxay yidhaahdeen waman laacinaani labada lacnada soo jiida oo qofkeeda lacnada usoo jiidaa maxay yihiin qaala waxa uu yidhi alladii kan kii yatakhallaa ku xaajo gudanayay fii dariiqinnaasi dadka jidkooda ow fii dillihim ama hooskooda rawaahu muslimuun meelaha dadka hooska oo ay harsadaan iyo dadka meelaha ay maraan ka ku saxaroonayo rawaahu muslim marka in layska ilaaliya waa meelahaas aan lagu saxaroonin yar iyo weyn ilmahana qofka mas-uulka ka u ka ceshto oo uu u sheego inay arintaa dhib u keeni karto iyo habaar dadka muslimiinta ay marka habaarramaan sideedana qofka muslimka dhibkiisa nooc walba uu yahay waa layska ilaaliyaa waxaa la lamida marka meelaha geedmiroodyada ay ku yaalaan oo kale oo miruhu uu kusoo dhacaayo iyo dadka meelaha ay maraan iyo dadka meelaha ay biyaha meelaha isugu yimaadaan waraha iyo meelahaas oo kale oo dadka ay ka dhaansanayeen hadhow haddaa uga kaadiso ama uga xaarto dadkii ayaa ka wasaqeynay biyihi waana ku baabu baabunahyi can ilbowli wanaxwihi fi lmaai raakidi baabu baabunahyi iska reebidii layska reebay cadeynteedii ayuu baab yahay cani ilbowli kaadi lagu kaadiyo oo naxwihi iyo wixii lamid a ah saxaradi iyo waaye filmaa iraakidi biyo fadhiyo in lagu kaadiyo inaad ku kaadiso inaad kaadida meel ka soo qaado tuunji inta soo qaada kaadi ku jirta shab ku kusayso isku mid laago can jaabirin radi allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu alayh waalihi wasalam rasuulku waxa uu yiri ana rasuul lahi sal slam rasuulka nahaa waxuu reebay an yubaala in lagu kaadiyo filmaa iraakidi biyaha fadhiyo biyaha marka weelka ku jira ama weel weyn ama weel yar waxaana ahaadaan biyaha fadhiyo qofka inuu ku kaadiyo ayaa nebigu uu ka reebay sala allahu caleyh ali wasalam baabu karaahati tafdiili lwaalidi bacda wlaadihi calaa bacdin fi lhibati baabu karaahati tafdiili lwaalidi waalidka dheeraadsiintiisa fadilitaankiisa nicidda la nacay ay u baabyahay caddaynteeda bacda awlaadihi ilmihiisa qaarkood ou fadilo calaa bacdin qaarka kale oo ka fi lhibati hibadi oo kaga fadila waxsiinta oo mid oo waxsiiyo kuwa kalena oona waxsiinin maalan ayb haddii marka ay laakiin dhici karto abaalgudoo kale hadday tahay ninkii waxaas barto ama ninkii waxaas yeelo waxaasaa la siinaya tas waa banaan tahay oo tartan oo kheyrka ay ku tartamayeen waxaa kaloo bannaan ilmaha mid ka mid a ah haddii shay uu u baahan yahay ka kalena uunan uba baahnayn oo mathalan liaafatin darteed mid ayaan soco karin oo cagaha u laaban yihin haddii marka loo gado qofkaasi gaarigan lagu riixo dadka lagu hala kuwa kalena in loo gado waa ma la dhahayo kuwa kale lagu hoday qabaan kan baahi gaar aba ah u qabaa waxaan wahaakadaa wixii noocaasana ma soo gelayaan meeshaan waayahay can inucmaan bni bashiirin radia allahu canhuma ana abaahu aabihiis ataa bihi rasuul allahi sala allahu aleyh ali wasalam nabiga ayuu ula yimid hooyadiis a tiri marka igey nabiga markhaati uga soo dhig si uus uga ceshanin waxa uu sii doono fa qaala waxa uu yihi innii naxaltu waxaan siiyey ibnii wiilkayga haadaa kana hulaaman addoon ayaan siiyey kaana lii aniga ii sugnaaday faqaala rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu waxa uu yihi akulla waladika ilmahaaga dhammaantood naxaltahu miyaad siisay mila haada kan oo kale anaxalta kula waladika naxaltahu mithla haada ay ka dhigan tahay akula waladika ilmahaaga dhammaantood naxaltahu miyaad siisay mila haadaa kan oo kale miyaa siisay naxalta kula waladika mila hada naxaltahu mila haadaa waa ishtiaal miyaad siisay ilmahaaga dhammaantood kan oo kale faqaala laa buu yiri maya faqaala rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu waxa uu yiri farjichu celi marka oo ku laaba isagoo ka celi fii riwaayatin faqaala rasuulu llahi sal ly salam afacalta haadaa kan ma samaysay biwaladika kullihim ilmahaaga dhammaantood qaala laa buu yidhi maya qaala nebigu waxauu yidhi itaqu llaha ilaahay ka cabsada wacdiluu oo cadaalad fala fii awlaadikum ilmihiina dhexdooda farajaca abii aabahay waa noqday faradda tilka sadaqata sadaqadaa buu celiyey wafii riwaayatin faqaala rasuulu llahi sal slam yaa bashiir bashiirow alaka waladun ilmo ma leedahay siwa haadaa kan aan ahayn kan ka soo haray qaala nacam buu yihi hah qaala waxauu yihi akun lahum wahabta lahu mila haada ayb wahabta kun lahum dhammaantood ma uhibaysa mila haada kan oo kale wahabta lahu uhibaysa mila haada kan oo kale qaala laa buu yihi maya qaala falaa tushhidnii ha markhaati gelinin idan hadday sidaaba tahay fainii laa ashhadu aniga kama marqaati kaco calaa jowrin cadaalad daro kama marqaati kaco buu yiri nabiga sal l slam buu marka ku tilmaamay sidaas in la yeela ma aha wafii riwaayatin riwaayo kale waxay leedahay ashhid marqaati geli calaa kan korkiisa hayri aniga keyrkay waxay nabiga inuu leeyahay ma aan qof kale marqaati gasho waa kuu banaanaanay ma laga wado waa canaan waxaan aniga ha ii keenin waay qofkaa ragta ugeeyo kale qaala waxa uu yii marka uma qaala waxa uu yihi ayasuruka ma ku farax gelinaysaa an yakuunuu inay ahaadaan ilayka xaggaaga filbiri khayrka iyo samafalka ayb sawaan inay ahaadaan khayrka iyo samafalka iyo baarinimada inay isku mid kaaga noqdaan kulligood ma jeceshahay qaala balaa buu yidhi inaanan jeclayn iska daayo waa jecelahay qaala waxauu yihi nabigu marka falaa-idan ha yeelin maya hadday sidaa tahay marka muttafaqu calayhi ayb baabu taxriimi ixdaadi lmarati calaa mayitin fowqa halaathati ayaam ayb baabu bayaani taxriimi ixdaadi lmarati naagtii basaasashadeeda isbasaasideeda asaay qaadideeda nicida la nacay ee xaaraantinimada inta la xaaraantinimaya cadaynteediibuu u baabiya calaa mayitin meyd ay asaay u qaado oo ziinada iyo quruxda ay uga tagto meyd dartiis fowqa alaaati ayaamin saddex maalmood ka badan wixii ka badan ilaa calaa zawjiha ninkeeda ma ahan arbacata ashhurin wa casharata ayaamin ayay u basaasanaysaa afar bilood iyo toban habeen ayay u basaasanaysaa xdeed waa basaasays ziino dhan inayna muujinin maracad marka khaas uma aha keliya waxaa la rabaa waxay mara midabyale iyo xardhan iyo barafoon iyo waxyaabahaas inay iska dhowrto oo ziinada ah ayb tarjamada marka waxaa laga qaadanayaa xadiidkuna uu sheegi doonaa me saddex maalmood waa loo baneeyey walaalkeed iyo aabaheed iyo hadday ziinada uga tagto oo dhintay darteed laakiin saddex ka badan waa ka xaaraan nin unbay u samey kartaa ninkeeda can zaynaba binti abi salamata radia allahu canhuma qaalat dakhaltu calaa ummi xabiibata ayaan usoo galay zawji nabiyi sal allahu caleyh waali wasalam nabiga xaaskiisii ahayd xiina markii tuufiya la oofsaday abuuha aabaheed abuu sufyaana bnu xarbin markii la oofsaday fadacat bitiibin barafuun ayay u wacatay fiihi sufratun jaallo oo ku jira ayb khaluuqun ayay u wacatay khaluuqun huwa khaluuqun wayruhu khaluuqun barafuun laysku dhex daray ow keyruhu ama keyrkiis biiibin fiihi sufratun ay ku jirto khaluuqun fiihi khaluuqun ow eyruhu oo ku jira fadahanad way subkatay minhu weelka xaggiisay ka subkatay ayb fadahanad minhu weelka xaggiisa waxay uga subagtay jaariyatan gabar jaariyatan uu ku dhiga masad way taabatay bicaaridayhaa labadeeda weji dhinac wejigiisa wejigeeda labadiisa dhinac ayay marisay uma qaalad waxay tiri wallahi baan ku dhaartay maa lii bidiibi min xaajatin barafuur wax banoon ka leeyahay oo iigu sugan ma jirto hayra annii samictu rasuula allahi sala allahu calayh waali wasalama nabigaasa maqlay yaquulu isagoo dhahaya calal mimbari mimbarka korkiisa laa yaxilu limra-atin haweeney uma xalaal aha tuminu billaahi alla rumaysa walyowmi alaakhiri maalinta aakhira rumaynayso an tuxidda inay basaasato calaa mayitin meyd fowqa thalaati layaalin saddex habeen wax ka badan ilaa calaa zawjin maahane arbacata ashhurin wa cashrin bay u basaasanaysaa qaalat zaynabu waxay tiri uma dakaltu calaa zaynaba binti jaxshin ayaan u galay xiina twufiya markii la oofsaday ou dhintay afuuhaa walaalkeed ou dhintay fadacad bidiibin barafun bay u yeeratay famasad minhu waa taabatay xaggiisa ayay markaa ka taabatay oo ismarisay uma qaalad waxay tiri amaa wallaahi baan ku dhaartay maalli ani iima sugnaanin bidiibi barafunka min xaajati waxdana iguma sugnaanin oo kama rebi hayra anii samictu rasuul allahi sala allahu caleyh ali wasalam laakiin rasuulkii baan maqlay yaquulu isagoo dhahay calal lmimbari mimbarka korkiisa laa yaxilu limra'atin haweeney uma xalaal aha tu'minu billaahi walyowmi alaakhiri alle iyo aakhiro rumaynayso an tuxidda inay basaasato calaa meyitin meyd ay u basaasato korkiisa fowqa halaatin saddex wax ka badan ilaa calaa zawjin nin ma ahane arbacata ashhurin bay u basaasanaysaa afar bilood iyo cashran toban habeen muttafaqun caleyhi xadiidka bukhaari iyo muslim ayaa wariyeen waana macnihii marka uu tarjumtay afarta bil iyo tobankan wuxuu ka keenay waaladiina yatawafawna minkum waydaruuna aswaaja yatarabasna bianfusihina arbacata ashhuri wacashraa baabu taxriimi bayci alxaadiri lilbaadi baabu bayaani taxriimi bayci alxaadiri qof magaala joog ah gadowgiisa gadidiisa xaaraantinimadeedii cadaynteedii buu u baab yahay lilbaadi nin reer baadiya oo wax u gado oo nin reer magaala la diidaa inuu nin reer baadiya wax u gado oo se u gadaana wuxuu leeyahy ninkii reebaadiyaha subag iyo waxbau keensanaa inta iska dhiguu leey baqaarkan ama dukaankeygan dhigo oo lacag yar haddaa u baahanta qaado iska baxday anaa ku gadaayo taas waa la diiday sababta waa maxa dadkuu ku qaaliyeynaa ninkan magaalada jooga laakiin ninkii reebaadiyaha dantiisa waa gaaban tahay maanta wuxuu is yani sokor iyo caleen iyo wax ku gadgado subaganna suuqa gee iyo caanahan haddii laakiin laga dhigo ninkaa inkaan intuu gadi rabe ka badanoo kan gada dadkaa loo danayna way fahamtaan umalayna ya wa talaqi rukbaani safarka oo laga hortago gaadley waa istalaqi rukbaan gaadley gaadley af soomaaliga waxay sameynayaan qofka waxaa weeyaan talaqi rukbaan magaalada korkeeda suuqaba intuusa imaanin ayaa <clears throat> badeecada banaanka looga hortagaa alaabta nin baa maalan alaab soo wataa la maqlay magaalada iyo suuqa intuuna war u helin uusa imaanin ayaa kor looga hortagaa markaasaa laga gadanaa wix meeshaa looga soo gadanaa ninka isagoon ogaanin qiimihii suuqa ayaa inta laga gata iska bax laleeyahay waa soo qaadanaya suuqay keenayaan badanay dadka ka siinay taasna lama ogola talaqi rukbaan gaadleyda isticmaasho dadka reebaadiyahay saas u galaan suuqa korkiisa wax uga soo gadanay soo weli sicirka ogaani laakiin sidaan un xukunku saa waqtiyadan qofku hadduu iska magaalo joog yahay oo waxaa laga yaaba sicirka inuu taleefonkaba ku ogaa karo isagoo suuqi gelin calaa kulli xaal haddou gato calaa kulli xaal haddii uu gato waa layska oo uu saas ku ogolaado oo beeciis sidaas inuu ku socodsiiyo jeclaysto beec ansaxa walbayci beec calaa bayci akhiihi qofka walaalkiis beeciisa oo wax ku kor gato nin nin wax ka iibsan rabaa intaad timaada aada leedahay ninkii ka gada lahay niyo waxaan ninkaa iska dhaaf anaa beec ka yar kaa siinaa intaan meequu kaasii boqol dolar sagaashan kaa siinaa kasoo taga ninkaan waa albeycu calaa beyci akhiihi waalkhidbati xaaraantinimeyntii la xaaraantinimeeyey doonasho calaa khidbatihi ay calaa khidbati akhiihi walaalkii doonashadiisa in wax ku kor doonto oo waa maxaa ninkii nin baa naag doontay waa sheekaysteen guuriga ku sheekaysteen waa ku heshiiyeen naagtii waa ogolaatay ninkii waa baxay ciddeedii ku maqan yahay marka inuu ka doonto mid kalea yimid markaasoo naagtii la sheekaystay ciddii haddana u tegi isagana mala banaana taasna oo qof walaalkii doonistiisa korkeeda inuu ku kor doonto ma banaana ma fahamta macnaha laakiin hadduu naagtii la sheekaysto bisle ee in waxba meel dhiganin nin kale uu yimaado waa la sheekaysan karaa ilaa an yadana dana inuu idmo maahan aw yurada ama la celiyo can anasin radia allahu canhu qaala nahaa rasuulu llahi sal ly slam nabiga wuxuu reebay an yabiica xaadirun mid magaalo jooga inuu wax u gado libaadin mid maqan mid reer baadiye ah wain kaana haba ahaada akhaahu walaalkiis liabiihi wa ummihi kan uu u gadaayo baadiyaha jooga walaalkiis ku hooyo ku aaba-aba ha ahaada mutafaqun calayhi wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam laa tatalaqaw silaca badeecooyinka hala kulminina oo suuqa banaankiisa kula kulminina xataa yuhbada inta loo hoobiyo bihaa badeecada lasoo hoobiyo ilaa aswaaqi suuqyada loosoo hoobiyo ilaa badeecada suuqi suuqyada lasoo geliyo banaanka uma horteginina suuqa markii lasoo geliyo ninka suuqa looga dhexgata nasiibkiis beeca waa laazima haddaan wax kala celini muttafaqun calayhi wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu llaahi sal allahu alayh ali wasalam nabigu waxau yihi laa tatalaqaw rukbaana safarka ha la kulminina walaa yabic xaadirun mid joogay yownan gadin libaadin ku maqan yownan u gedin walaa yabic xaadirun mid xaadir oo goobjoogana yownan gedin walaa yabic xaadirun mid reer magaala ayuusan gedin libaadin mid reer baadi ayuunan u gedin faqaala lahu taawuus waxa uu ku yihi maa qowluhu laa yabic xaadirun libaadin muxuu ka wadaa qowlkaas qaala waxau yidhi ibnu cabaas laa yakuunu lahu u noqon maayo simsaaran dalaal dalaal u noqon maayo oo waxaan anaa ku gadaayo keen inta iska dhigo dalaal inuu u noqdo marka kan wax ka gadanaya isaga udhexeeyo mutafaq calayhi wacan abi hureyrata radi allahu canhu qaala nahaa rasuulu llahi sala allahu aleyh ali wasalam nabigu wuxuu reebay an yabiica xaadirun mid goobjo mid reer magaala inuu ugada libaadin ku reer baadiya walaa tanaajashu ha isfallisinina najshi waxaa la yihahdaa marka isfallisaada waxaana laga wadaa ninbaa nin wax ka gada rabo badeecadana waa iska furan tahay markaasaa tiri anaa intaas kugu darayo kaa siiye boqol ku heshiiyeen <clears throat> markaasaa tiri boqol iyo toban anaa dhiiban intaasna ujeedo kale kama lihid adiga badeecadii ma rabtid inaad gadato keliya ninkan wax gadan raba aad rabtaa inaad ku qaaliyeysid ma banaan haddaa badeecada danka leedaha laakiin suuquna uu furan yahay waa laisku ziyaadi karaa beeculmusaayada waa banaantahay haddaad rabtid inaad gadatid wala tartankaas waxma dhibaa walaa yabic rajulu ninka younan gadin calaa beyci akhiihi walaalkiis beyciisa korkiisa yownan waxba ku gadin walaa yakhdubu mawalaa yakhdubu ma doonaayo yani walaa yakhdub waxa weeyaan khabarun bimacna nahyi walaa yakhdubu ma doono ay u egtahay laakiin hayoonu doonin waayo calaa khidbati akhiihi walaalkiis doonistiisa walaa tas'alu lmar'atu haweentana ma weydiisato yacni yaynan weydiisanin dalaaqa ukhtihaa walaasheed in la furo walaasheed furiinkeeda litakfa'a si ay u gadisato maa fii inaa-ihaa weelkeeda wixii ku jiray say usoo gadisato naag inay nin ku tiraahdo naagtaas iska soo fur markaas ana i guursanay ama naagtaanba naga fur fur dir adaa isku harayna inay tirahdana ma banaana wa fii riwaayatin ayb marka hiblaayo iska fur ani guurso saas maa la ogola si marka ninkaan nafaqadiisa iyo wax naagtaas uu siiyo iyada ay u hesho wa fii riwaayatin qaala waxa uu yidhi nahaa rasuulullahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu reebay cani talaqii ayuu reebay isla kulanka suuqa korkiisa wa an yabtaaca almuhaajiru ninkii muhaajirkaa ah inuu gado lil acraabiyi oo u gado reer baadiye inuu wax u gado waan tashtarida almar-atu naagta inay shardiso dalaaqa ukhtihaa walaasheed furiinkeeda daarta inaa guursatid taas fur waan yastaama rajulu ninkii inuu gorgoro oo wax gorgoriyo calaa sawmi akhiihi walaalkii gorgoradiisa korkeeda ninkaan wax iska gorgorinay wax ku korgorgoriyo ma aha wanahaa wuxuu reebay can innajshi falisaada watasriyati gaaxinta tasriya waxaa layihaha neefka ma la lisaayo muddo aan la lisin saddex beri camal mar lala sahay caanihii baa ku xabismaya marka candhadii candhadii baa weynaanay marka suuqaa la geyna ninkii arka waxa u malaynaa neefkaa neef aad u caano badan waana caano lagu celiyey oo neefkiina laga xiray saddex maalmood camalna lagu haayey khayaanadaas lama ogolan muttafaqun caleyhi khayaanadaad waxay noqotay shay caadiyba wadankeena ay ka noqotay allahu lmustacaan khiyaanada waxun dadka muslimkaa lagu dhibaa mana banaana wacan ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam qaala laa yabic bacdukum qaarkiin yownan gadin calaa bayci akhiihi calaa bayci bacdin qaarka kale beecooda korkiisa walaa yakhdub yaanu doonin calaa khidbati akhiihi walaalkiis doonistiisa korkeeda hadday iskaga raalli noqdaan ninkii inaagti wa oo ninkii loo diray ciddi iyadoon weliba wax ka raalli noqonin dhib male waxaan soo marnay faatimo binti qays inay u dirtay abuu sufyaan eh, inay tiri mucaawiya ibn abi sufyaan iyo abuu jahm ayaa ila hadlay guri igala hadlo isoo dooneen labay sheegtay nabiga yaa horreeyey ma dhihin bal usaamo guursooy nin saddexaadu keenay meesha marka weli laakiin hadday iyada go-aan gaarto oo nin ay la heshiisa waa isguursanayna ay ku heshiiyaan nin kale inuu ka dabagala ma aha maxaa arrintaas dhibaatay keeni kartaa dadka muslimiinta inay isku xumaadaan waxyaaba xunna kasii dhacan yaa dhici karta ilaa an ya walaa yakhdub calaa khidbati akhiihi walaalkii doonistiisa korkeeda yaanu ku doonin ilaa an yadana lahu inuu u idmo maahne warni meesha waa ka baxay waa ku idmayn warabaxdhao wa can cuqbata bni caamirin radia allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu alayh waali wasalama qaal almuminu akhulmumini muminka muminka kale walaalkiis waay falaa yaxilu lilmumini muminka uma xalaal ah an yabtaaca calaa beyci akhiihi inuu wax ku gato walaalkii beyciisa korkiisa inuu wax ku iibiyo walaa yakhduba oo allaa yakhduba inaanu doonin calaa khidbati akhiihi walaalkii dooniskiisa korkeeda xataa yadara intuu ka tegayo rawaahu muslimun muslim baa wariyey baabu nahyi can idaacati lmaali maalka oo la dayaco iska reebidii iska reebay fii gayri wujuuhihi wajiyaalkiisa waxaan ahayn allatii adina sharcu fiiha sharciga dhexdeeda oo ku idmay maalkii haddaad ku bixiso maalkii haddii aad ku bixiso meelihii sharciga u idmay idaacatulmaal oo xaaraam a waay mala laakiin wujuuhdiisii sharciga ahayd meelaan ahayn markaad ku bixiso idaacatulmaal ayaa ku jirta maxaa yeele maalka looguma talagelin meeshaas ayb can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wali wasalam nebigu wuxuu yihi in allaha tacaala alla yardaa lakum wuxuu idinkaga raalli noqonayaa halaatan saddex wayakrahu lakum wuxuu idiin nacayaa halaatan saddex fayardaa lakum wuxuu raalli idinkaga noqonayaa an tacbuduuhu inaa caabudaan walaa tushrikuu bihi aydnan la wadaajinin cibaadada shay-an waxba wa an tactasimuu inaa ku dhegtaan bixablillaahi ilaahay xarigiisa aad qabsataanad ku dhegtaan jamiican idinkoo wada jiro walaa tafaraquu aynan cidnan kala tegin walaa tafaraquu ha kala teginina wayakrahu lakum wuxuu idin nacayaa qiila waqaalaqiila waxaa la yii waqaala wuxuu yidhi hebel waa fadhi ku dir maanta dhan dad meel fadhiya waxaa arkaysaa wuxuu yii waxaa la yidhi maanta dhan dhahaya hebel wuxuu yii hebel iblaayo waxay tiri waxaa la yidhi maanta dhan waqtigooda ku dhumiya weliba waa ku badan tahay dadkeen kii xataa weliba marku dagaaray ay usii badan tahay weliba meeshii la rabay markuu da-gaaray inuu masaajidka fariisto qur-aan akhriska badiyo tasbiixda badiyo adkaartii salliga oo badiyo banaanadou fadhiyaa marka waxuu ka sheekay inaa fadhi ku dirir ayb wa kahrata su-aali su-aal badan su-aal badan oo aan cilmi iyo hanuun lagu rabiyo wa idaacat almaali maal dayicidiisa maalka oo la dayaco maxalushaahidka meesha taas ilaahay waa nacay rawaahu muslim ayb xadiidkan wax kalan ka faa-iideysanaynaa ayb kariha haddii aad aragtid marka sharciga ma la dhihi karo waa karaahadii oo fiqiga fuqahadu ay isticmaalaan wix in la sameeyana dembi uunan kaasoo soo gaarayn haddaa ka tagtana imtithaal darteed aa uga tagtana ajar aa ka helaysa laakiin marka meeshaan ayb karaahadu maa ka guda weyntahay macnahaas oo ilaahay wuxuu yihi wakaraha ilaykum alkufra waalfusuuqa waalcisyaan kufriguna maahan karaaho oo calaa lisaani alfuqahaa siday ku tahay oo kale kuma aha iska jir marka salafka haddaa ku aragta ereygan kariha iyo akrahu dalika iyo waxaa dhici karta xaaraanta inay ka baqayaan inay afka ku ballaariyaan oo ay culays ahaan uga baqayaan oo ay ereygan isticmaalaan wacan waraadin kaatibi ayb rawaahu muslimun sharxiisu waa soo hormaray wacan waraadin kaatibi lmugiirati mugiira wuxuu qoraayay akaraanigiisii qaala waxauu yihi amlaa calaya almugiiratu bnu shucbata ayaa ii yeeriyey fii kitaabin warqad ilaa mucaawiyata uu qorayay radia allaahu canhu ana anabiya sala allahu calayh ali wasalama nabigu kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray fii dubuuri kulli salaatin salaad kasta gadaasheeda maktuubatin laa ilaaha illa allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir allahuma laa maanica limaa acطayta walaa mucطiya limaa manacta walaa yanfacu da ljaddi minka aljaddu waa noo soo hormara xadiidkan wa kataba ilayhi waa u qoray anahu kaana yanhaa inuu reebi jiray an qiila waqaala ayuu reebiya qiila iyo qaala waidaacati ilmaali maalka oo la dayaco ayuu reebi jiray wakarati su-aali su-aal badan wakaana yanhaa wuxuu reebi jiray can cuquuqi ilummahaati hooyooyinka oo la caasiyo aabbaha in la caasin kara ma aha macnaheedu laakiin hooyadu waa kasii xaq badan tahay aabbaha ninkii hooyo caasiye aabbana ma u daahayan wawadilbanaati gabdhaha oo la duugo la nolol duugo waa mancin ayuu reebay ceshasho oo aan wax la bixinin xuquuqdii lagugu lahayd ceshato wahaati iyo keen labadaas isku darta keen iyo inaada waxba bixinin waa laba dabeecdo aada ahay keen oo waxba inay ku dhaafaan ma rabtid adigana inaad waxba dhiibtid ma rabtid xuquuqdii waa ceshanaysa taas waa alla nacay ilaahayna waa reebay allahna subxaanahu watacaala muttafaqun caleyhi xadiidka bukhaari muslim ayaa soo saareen baabunahyi iska reebidii layska reebay ay ubaabihi cadeynteeda can alishaarati ilaa muslimin can ilishaarati ishaaro ilaa muslimin muslim loo ishaaray xaggiisa bisilaaxin hub lagu ishaaray wanaxwihi wixii lamida sawaa-un waxaa isku mida kaana ahaayee qofka wax ishaaraya mushiirka jaadan mid mid dhab ay ka tahay ow amase naasixan mid dhayan ay ka tahay iska cayaarayo ahaaya wanahyi iyo iska reebidii layska reebay cadaynteediibuu u baabiyay can tacaadi sayfi seefta isasiinteeda masluulan iyadoo gasha ka baxsan seefgal ka baxsan qofka in loo dhiibo laba shay buu meeshan ugu tarjimtay sheega koowaad waxaa weeyaan qofka in hub lagu ishaaro waran iyo iyo saas lagu yiraahdo saas ama xabad iyo saas lagu dhaho ayb silaax iyo wixii lamida qofka muminka in lagu ishaaro iyadoo lagu dheeldheelaayo oo lagu kaftamayo ama iyadoo ay dhab tahay tan labaad waxay tahay hubka marka laysku dhiibayo waxyaabaha gal seef aan gal lahayn qof in loo dhiiba inay sartaa laga yaabo dhiiggaas yarkaa oo ninkan ka baxayan hadhow adaa qatar u geli karo can abi hurayrata radi allahu canhu can rasuulillahi sala allahu alayh ali wasalama qaala waxau yihi laa yushiiru axadukum midkiin ma ishaaro yacnii yownan ishaarin ilaa akhiihi walaalkii xaggii aanu ku ishaarin bisilaaxi hub hub yownan ku ishaarin fa inahu laa yadrii ma oga lacalla shaydaana shaydaanka yanzicu fainahu inahu maxaa yeele isagu laa yadrii ma oga lacalla shaydaana shaydaanka yanzicu inuu siibayo fii yadihi gacantiisa oo ka siibayo oo ninka xaggiisa oo u siibayo fayaqaca markaa uu dhaco fii xufratin god min annaari naar god naareed uu ku dhaco markaa mutafaqun caleyh markaa midida sidaas leeda shaydaan inuu jag ku siiyaa laga yaabaa oo markaa gacantaada uu ka tuuro ama rasaasti inuu gacantaadi ka tuuro oo qof markaa sidaa ugu dhinto ood naar ku gasho mutafaqu calayhi wafii riwaayati limuslimi qaala abulqaasim waxa uu yihi sal llahu alayh ali qaala waxa uu yihi qaala abulqaasim sala allahu calayhi wasalam man ashaara ilaa akhiihi walaalkii qofkii ku ishaaray bixadiidatin bir fa ina almalaaikata malaaigta talcanuhu way lacnadaysaa xataa nusakha imaam nawowi waxa uu yiri sharxa muslimka haakada fii caamati nusakh nusakha dhammaantood xataa bisla wafiihi maxduufun aa ku jira wataqdiiruhu xataa yadacahu nusaha qaarna sidaasaa ku dhacday xadiidkan marka nusakha saxiixu muslimka xataa biswaa ficilka waa maqanyahay waa ka maqan yahay waa lasoo qadaraa marka xataa yadacahu intuu xataa yadacahu intuu ka tegayo ayb wain kaana akhaahu walaalkiisba ha ahaada liabiihi wa ummihi walaalkiis ku hooya ku aababa ha ahaada qofka uu ku ishaarayo hubka qowluhu sala allahu calayh waali wasalam uu yihi yanzicu ayb lacala shaydaana yanzicu dubita bilcayni baa lagu dabdiyay iyo almuhmalati la dhinac tiray maca kasri zaay za-do la hoos dhigay wa bilgayni heynna waa la akriyay almucjabat haldhibici maca fatxihaa xataa yanzaqa maca fatxa maca fatxi zaayi wa mutaqaaribun waa isku dhow yahay wamacnaahu bilmuhmalati xataa yanzicu lacla shaydaana yanzicu wamacnaahu bilmuhmalati cayntii la dhibictire marka la akriyo macnaheeda yarmii waayo intou ku tuuro wabilmucjamati marka la akriyo yanzaquna aydan yarmii ou ku tuuro oo yufsidu ou fasaadiyo waslu nasqi aacnu walfasaadu wacan jaabirin radia allahu canhu qaala nahaa rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalama an yutacaadaa in laysa siiya asayfu sayftii masluulan iyadoo galka laga bixiyo rawaahu abu daawuuda watirmidiyi wa qaala xadiidun xasanun baabu karaahati alkhuruuji min almasjidi masjidka bixidda laga baxay nacidda la naca cadaynteediibuu u baabihay bacda aladaani aadaanka kadib marka la adimo adoo masaajid ku jira haddii lagugu adimo inaa ka baxdo nacidda la nacay ilaa licudurin cudurdaar ma ahani xataa yusalliya almaktuubata intuu salaadaas faradka ka tukado cudurdaarka waxuu noqon karaa weyse inaa u baxdo masaajidkaad joogta weysada waa kaa jabtay waa la adimay waa bixi kartaa soo weyseysan soo laaban taasaa ka mid a ah, yani cudurdaarku can abi shachaa qaala kunaa waxaanu ahayn qucuudan kuwa fadhiyay maca abi hurayrata la fadhiya radia allahu canhu fi lmasjidi masjidka faadana almuadinu muadinkii baa adimay faqaama rajulu nin baa kacay min almasjidi masjidka ayuu ka kacay yamshi isagoo soconayo fa atbacahu abuu hurayrata abuu hureyra wuxuu raaciyey ninkaa basarahu aragiisa xataa kharaja min almasjidi intuu masjidkii ka baxay faqaala abu hurayrata abu hureyra waxauu yihi amaa haadaa kan faqad casaa abalqaasim buu caasiyey sala allahu calayhi wasalama abulqaasim nabi maxamed u caasiyey sal l slam rawaahu muslim muslim baa wariyey ayb baabu karaahati raddi rayxaani ligayri cudrin rayxaanta celinteeda nicida la nacay ligayri cudrin cudurdaar la-aan can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam man curida calayhi qofkii loo soo bandhigo rayxaanun reexaan reexaanta baashaan baa lagu carafsado falaa yarudduhu ma celiyo yacni yaanu celinin fa inahu maxaa yeelay isagu khafiifu lmaxmali xambaaridiisu miday khafiif tahay fududa ma cusla iiburiixi ayibu riixi caraftiisu ay wanaagsan tahay rawaahu muslimun wacan anasin radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga kaana wuxuu ahaa laa yarudu diiba waxaa udgoon kale barafuunka ma celin jirin haddii loo dhiibo oo laa siiyo ma celin jirin dadka kama celin jirin rawaahu lbukhaariyu kuma celin jirin dadka baabu karaahati lmadxi ammaantiin nicidda la naca cadaynteediibuu ubaabya filwajhi qofka hortiisa laga ammaano liman qofna loo naco khiifa caleyhi looga cabsaday korkiisa mafsadatun mafsado oo min icjaabin ah ismahadin ah iyo naxwi qofka looga cabsanayo inuu intuu ismahadiyo oo wixii wanaagsanaa u ka taga looga cabsanayo qofkaas in wejigiisa hortiisa in laga ammaano ma aha isagoo maqanoo kale la ammaani karaa wajawaasihi banaanaanshadiisa liman qof hortiisa laga ammaano umina dalika looga aamin noqday kaagaasi fii xaqiisa can abi muusa radi allahu canhu qaala samica nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu maqlay rajula nin yuthnii calaa rajulin nin ammaanayo wayutriihi aada ugu xadgudbayo fi lmidxati ammaanta hab ammaanista faqaala waxa uu yidhi ahlagtum waad halaagteen ow amase qadactum waxaad jarteen dahra rajulin ninka dhabarkiisa aada goyseen muttafaqun calayhi waalidraa almubaalaqatu ku xeel dheeraasha way filmadxi ammaanta lagu xeel dheeraado wacan abi bakrata radia allahu canhu ana rajulan dukira cinda anabiyi sala allahu alayh ali wasalam nabiga agtiisaa lagu sheegay faathnaa calayhi waxaa ammaanay korkiisa rajulun nin khayran buu ku ammaanay faqaala nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu yihi wayxaka qadacta waxaad jartay cunuqa saaxibika saaxibkaaga war hoogaaga ama naxariistaada ee wayxaka labada baal dhahaaye qadacta waxaad goysay cunuqa saaxibika saaxibkaaga luquntiisaa jartay yaquuluhu miraaran dhowr jeer buu dhahayay in kaana axadukum midkiin haddii uu yahay maadixa mid wax ammaanaya laa maxaalata shaki la-aan falyaqul hadhaho axsibu kada wakada baan u malaynayaa ayb in kaana yaraa hadduu arkayo anahu kadalika sidaa inuu yahay hadduuba u arko sidaa hadhaho anu waxaan u malaynayaa sidaas xasiibuhu llah ayb ayb kan ku filan isaguna waa allah oo midka xisaabaya acmaashiisa xisaabaya waa ilaahay walaa yuzakii cala allahi axadan walaa yuzakii ma ammaanaya cala allahi alla korkiisa axadan axad ku ammaani maayo ilaahay korkiisa axad ku ammaani maayo muttafaqun calayhi wacan hamaami bni alxaaris can ilmiqdaadi radia allahu canhu ana rajula nin jacala wuxuu gudagalay yamdaxu cusmaana inuu ammaanay radia allahu canhu facamida almiqdaadu miqdaad wuxuu ula qasday ninkii uu u qasday fajahaa calaa rukbatayhi labadiisii jilbood ayuu u aruntay u fariistay fajacala wuxuu gudagalay yaxfuu inuu shubaayo fii wajhihi wejigiisa alxasbaaa quruurux dhagax inuu wejiga uga shubaayo caro ayuu bilaabay faqaala lahu cumaan cumaan wuxuu ku yidhi maa shanuka war shanigaaga waa max maxaa ka rabtaa maxaa ugu shubee faqaala waxau yihi ina rasuula allahi sal allahu alayh waali wasalam qaala nabigu waxau yihi idaa ra haddii aad aragtaan almadaaxiina kuwa ammaanista badan faxuu shuba fii wujuuhihim wejiyadooda aturaaba ciid ku shuba rawaahu muslimun marka saasuu yii fahaadihi tani al axaadiiu ee axaadiista a fi ayay ahaatay nahyigii dhexdiisay ahaatay iska reebidii wa jaa fi libaaxati banaanaanshadiina waxaa ku yimid buu yihi axaadiisu kahiiratun saxiixatun axaadiid fara badan oo saxiixa qaala alculamaau culimadu waxay dhaheen yani in qofka la ammaani karana waa soo aroortay inaan la ammaaninna waabakan waa aragtay qaala alculamaau culimadii waxay yidhaahdeen wa ljamci jamcinta axaadiidtaas dariiqeeda bayna alaxaadiidi la jamciyo axaadiidta la jamciyo wadadeeda an yuqaala in la yidhaahdo waa in kaana almamduuxu kan la ammaanaya haddii uu yahay cindahu isaga agtiisa kamaalu iimaanin wayaqiinin iimaan iyo yaqiin dhammaystiran haddii lagu uu yahay agtiisa wa riyaadatu nafsin iyo naf yacni tababarkeed naftiisa uu tababaray wa macrifatun iyo garasho taamatun dhammaystiran taama bixaysu meel laa yaftatinu ounan fidnoobeynin walaa yaktaru uunan kadsoomeynin bidaalika ammaantaas uunan ku kadsoomeynin walaa talcabu bihi nafsuhu nafsadiisana aysan kula dheeldheelaynin ammaantaas falaysa bixaraamin xaaraam maaha walaa makruuhinna maaha wain khiifa calayhi haddii looga cabsado korkiisa shay-un wax oo min haadihi lumuuri arrimahan ah kuriha madxuhu ammaantiisa waa la nacaa fii wajhi lagu ammaano hortiisa karaahatan shadiidatan karaaha aada u adag wacalaa hada tafsiili tafsiilkan ayaana tunazalu lagu dejinayaa alaxaadiisu almukhtalifatu axaadiista ee kala duwan fii dalika baabkaas ku saabsan kaagaas ku saabsan wa mimaa jaa wuxuu ku yimid fi libaaxati banaanaanshadana waxaa kamida qowluhu sal allahu alayh ali wasalam liabi bakrin nabiga hadalkii oo abubakr ku yiri radia allaahu canhu arjuu waxaan rajaynayaa aniga an takuuna minhum inaa kamid tahay dadkaas albaab walba jannada ka gelaya ay minlooga wacaayo ay min aladiina ku yidcowna loo yeeraayo min jamiici abwaabi iljannati jannada albaabadeeda dhammaanteed looga wacayo lidukhuuliha gelideeda ammaan maahana markaa dhata ayb hortiisuu ka ammaanay wafi lxadiidi alaakhari xadiidkii kale lasta minhum adiga kamid maahid kuwa ey lasta matihid adiga min aladiina kuwii kamid ahayd yusbiluuna usuurahum macawisyadooda jiidaya oo anqowga ka hoos marinaya khuyalaaa kibri dartiis uga hoos marinayo matihid taasna waa ammaan wa qaala sala allahu calayh waali wasalam licumara radia allahu canhu nabiga cumar wuxuu ku yidhi maa ra-aaka shaydaanu shaydaanka kuma arka adiga saalikan mid qaadaya inaad tahay fajan dariiq ilaa salaka wuu qaadaa shaydaankii fajan dariiq buu qaaday hayra fajika dariiqaaga aan ahayn yani wuxuu leeya shaydaanka ma ku arko adoo dariiq maraa ilaa dariiqa kalou maraa waa kaa leexan amaan waa iyada xataa oo hortiisa ka ammaanay waalaxaadiidu axaadiidta fi libaaxati ibaaxada tusaysa kahiiratun kuwa badan waay waqad dakartu waan sheegay jumlatan jumla oo min atraafiha dhinacyadeeda ka mid a fii kitaabi ladkaari baan ku sheegay adkaarkan ku sheegay kitaabuladkaarka wabilahi towfiiq wsal allah wslam ala nabiyina mxamed wala ali w saxbi slm